أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما تهون الحياة وكل يهون وكل يهون ولكن إسلامنا لا يهون dhulku maanta wuxuu joogaa magaalada muqdisho oon fadhino iyo soomaaliya ayaa maanta dowrku taagan yihin waa mukhadadkii saliyadu kusoo duushay muslimiinta qayb ka mida weeye waxaad la socotaan gaaladu dagaalka xaqiiqatan way ku fashilmeen caskari ahaana waa ugu fashilmeen siyaasad ahaana waa ugu fashilmeen maali ahaana waa ugu fashilmeen intaba إذا ما أرادوا لنا أن نميل عن النهج قلنا لهم مستحيل bilaahi calaykum ma waxa ka jira xamar baanu fiirsannaa bilaahi calaykum ummadda muslimka oo hosaan loo geli ayaan fiirsannaa laa wallaahi ma fiirsanayno shacabka dhammaantiin waxaan leeyahay qof kasta uu qoriga qaado qof kasta uu birta qaado qof kasta uu mitooreyda qaado waxa weeyaan nin kasta awooddiisu yahay la harin kii bam tuuri kara kii bastoolada ridi kara kii dhagax tuuri kara ha la harinina waxa laysku haystaa waa guryihiinni iyo naftiinni waxaa kaloo rabaa halkan si aad uga caddeeyo ciidanka uganda iyo etoobiya iyo ameerika waa noo sameeyey uganda waa lagu soo duush in ciidanka uganda uu la mid yahay midka etoobiya ciidamada ugandaan laynayna saraakiishoodaan laynayna baabuurtoodaan baabi'inayna kooda siyaasiyaad ulaasbaan dilaynaa biidn illahi tacaala mujaahidiintana waxaan leeyahay aadaabtiina koobaad ha ka mid noqdeen ugandhayso ismatuna fi lxayaa sida gaaladu ay u dhabaradayn u sabraayaan laba jibaarkna waa inaan u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 horeeyaan madaxda mujaahidiinta sheekh usaama bin laadin xafidahu llaahu iyo inta safkiisa taagan kuwa ciraaq ka dagaalamahaya kuwa falastiin dagaalka uga jira iyo kuwa shiishaan uga jira intaba waxaa kaloo halkan ka salaamahayaa ciidamada mujaahidiinta meel kastoy joogaan ayagana waan salaamahayaa waxaa kaloo salaamahayaa hooyooyinka awlaadoodii jihaadka u qadimay waxaa kaloo halkan ka salaamahayaa gabdhaha muslimaadka ee raggoodii ay ku shahideen dagaalka cadowga lagula jiro waxaan kaloo halkan ka salaamahayaa qof kasta oo muslima oo naftiisa iyo maalkiisa jihaadka la garab taagan oo ku bixiyey dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal hadalkay wuxuu ku soo aaday maantay xilli aad og tihiin ummadda soomaaliyeed ama muslimka dhammaanba gumaysigii iyo dagaalkii ugu cululaynu ku jiro wuxuu hadalkaygu ku soo aaday ayadood ogtihiin maanta boqolaal soomaaliyuhu inay taallo magaalada muqdisho meydkooda in luuqyada yaallo oo etoobiyaanku nooc kasta ay ula dhaqmeen hadalku wuxuu ku soo aaday wakhti aad ogtihiin hooyooyinkanna iyo carruurteennii inay derbiyada daasan yihiin oo magaalada laga saaray oo dhul aan biyo lahayn hoyna aan lahayn ay ku baabaasan yihiin oo ku sugan yihiin intaasu dhammaanteed wax nagu cusub maaha ilaahay tabaaraka wa tacaala hore ayuu noogu sheegay gaalo intaasii ka badan bayna la imaan doonto alla wuxuu leeyahay in yadkafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsutuu ilaykum aydiyahum waalsinatahum bisuu wawaduu low takfuruun wuxuu kaloo alla leeyahay tabaaraka wa tacaala kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ilan walaa dimma wuxuu kaloo alla leeyahay tabaaraka wa tacaala walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istaطaacuu inay idinla dagaalamaan oy madaxiinna gooyaan ma kasuulahayaan ilaa aad gashaan tiin inaad ka tagtaan waxaan rabaa halkaa inaan dhowr qodob ku xuso qodobkaiyo koowaad waxa weeyaan maanta caalamka waxaa ka socda xarbu saliibiya dagaalkaa saliibiyadu ay muslimka ku soo qaaday caalamkao dhan kulligiis marxalado ayuu soo maray waxaad la socotaan marxaladii koowaad inuu soo maray marxalad muslimiinta la kala yibinaayo oo mid lacag la siisanayo oo midba magac loo bixinayo oo mid la dilahayo intaasoo noocoo wuu soo maray wakhti dheer ayuu soo qaatay waxay u gudubtay marxalad dagaalkuu yahay mubaashar saaad la socotaan afghanistaan ayaa la qabsaday kii itixaadu suufiyiinta oo dhammaystir ayaa ku soo duulay dagaalkuna wuxuu gaaray ilaa aaadii ilaahayna waa ku jibiyey itixaada suufiyatana meeshaas ku baaba'ay waxaad la socotaan dagaalkuunu ciraaq ka bilowday wixii ka dhacayna cid kasta waa ujeedda waa arkaysa afghanistaan iyo shiishaan iyo ciraaq iyo falastiin wixii ka dhacay cidna looga warrami maayo waa dagaal mubaashara oo rasmi oo ayi nooc hub uu leeyahay iyo adin iyo maal iyo nafba gaaladu adeegsanayeen dowrku maanta wuxuu joogaa magaalada muqdisho oon fadhino iyo soomaaliya ayaa maanta doorku taagan yihin waa mukhadadkii saliibada kusoo duushay muslimiinta qayb ka mida wey waxaad la socotaan gaaladu dagaalka xaqiiqatan way ku fashilmeen caskari ahaana waa ugu fashilmeen siyaasad ahaana waa ugu fashilmeen maali ahaana waa ugu fashilmeen intaba ilaahay tabaaraka wa tacaala hortooda ayuuna tusay in mukhadadkii ay dejiyeen gaaladu kii dhowaa iyo kii fogaa intuba ay fashilmeen oo baabeen maanta waxaad la socotaan ciidamada gaaladu hasiimatii ugu dambeeyay ku jiraan maalkoodiiaa baaba'ay oo ciidankoodii waxa wey waa niyad jabay muslimiintuna maanta carcarirayeen mujaahidiintu sufuufta mujaahidiinta ayaa midoobaysa waad ogtihiin naf iyo maal ayay quureen meel kastana jihaadku hal raaya ayuu maanta ku socdaa oon qoomiye lahayn oon qabyaalad lahayn oo hadafkiisu u yahay in la xaqiijiyo laa ilaaha ila allah maxamedan rasuulullah haddaan u gudbaanna wtaan ku sugannahay etoobiya maantay hasiimadtii ugu dambeeyay ku jirtaa ummaddu waxay u maleynay etoobiya inay tahay waddan soomaaliya cadaawad er ka soo dhexayday intaa waa ka duwanta waxaad la socotaan qabiilka tigraaga ee hogaamiye mala salaawi waa nimankii abraha uu hogaami jiray ee kacbada ku duulay kacbada ayay ku duuleen inay duniyaan ilaahay waad ogtihiin uu kusoo dejiyey qur-aan oo alla tabaaraka wa tacaala uu la dagaalamay oo muqadasaadkiina ka difaacday intaas kumay joogsana nebigu wuxuu sheegay calaih salaatu wasalaam kacbada inuu aakhirkeeda dumi doono duu suwayqatayn oo min alxabashaa min xabashiya inuu birbir u siibi doono kacbada ayaa nabigu sheegey alayh salaatu wasalaam walidaalika saliibiyada xabashidu saliibiya aad u fog weeye walaad soomaaliya etoobiya ka dhexaydana kuma eka ameerika iyo yahuudiya nasaara way ka horreeda cadaawadeedu kumanaan sano ayay soo jirtaan oy ummadda islaamka intaasba ibaadinaysay oo baabaa ku wada waxaad la socoteen dagaalkii ay ku soo qaadeen soomaaliya ee rasmiga ahaa ee mubaasharka iyadoo intii burburka soomaaliya ku yimid oo waddanka ay u haysteen laakiin waxaad ogeydeen si mubaashara inay soomaaliya ugu soo duuleen ayagoo dabaabaadkoodii hubkoodii wata waxa ay ku andacoonayeenna waxay ahayd inuu geeska afrika ka soo socdo ama ay ka soo socdaan islaamiyiin asal waxaad la socotaan etoobiya inay ku fashilmeen dagaalka khasaaro rasmi ayaa ka soo gaaray waxay ku fashilmeen inay dhulka qabsadaan oo ay ka taliyaan way ku fashilmeen waxay kaloo ku fashilmeen oo cadab muuqda in ciidamadoodii ay ku sabraan dagaalka kuwii halkan ka cararo saraakiishaha yaman ayay iska dhiibeen qaarkood ayaa isdilay oo macruuf oo la ogyahay intaas oo marxalo way mareen maanta waxay joogtaan hadday xal kala waayeen inay dadka baabiyaan shacabka cibaada shacbiya oo rasmiya ayaa ka jirta muqdisho boqolaal qof ayaa laamiyaasha taalla madaxiiay ka gooyeen qaar bay caloosha ka soo saareen waa waxaan aan dhan ka qabsanee muuqda wax kalena laguma haysto ilaa an yaquuluu rabbuna allah waxaa lagu haystaa inay yidhaahdeen muslim baan nahay addoommada ilaahay ayaanana dembi kale may gelin etoobiya kumay duulin ameerikaan kumay duulin meesha laysku haystaa oo lagu laynhayaa waa balaagsi iyo baarowax iyo waxa weeyaan warshada baasada wey iyo gubta dadka la laynayana waa dad islaama oo laa ilaaha ila allahu muxamadan rasuulullah ku dhawaaqaaya waxay ku xadgudbeen acraadii ummadda ayay ku xadgudbeen dumarkii muslimaadka oo cafiifaadka oo ilaahay subxaana wa sharaftooda karaamadooda u dhowray ayaa lagu xadgudbay oo derbiyada iyo laamyaasha lagu faraxumayey waxaan rabaa halkan inaan si adag u caddeeyo shacabka soomaaliyeednaan u sheego walaalayaal waxa gaaladu ay maanta nagu haydaahu hadal laga reebi mahayo war idaacadaha laga sheego iyo caalamku in lala ha arko ha ujeedo iyo soomaaliya lagu soo duulay kullu daalika waxa etoobiya u sheegaan iyo gaalada salibiyadaha soo duushay midna ma jirto etoobiya ciidanka beriga ka dagaalamaya yeelaada ayadii uganda iyo kuwa hadda lasoo wado buruddii ugu horeyda amerika waxay bixinaysaa maalkiina waa bixinaysaa siyaasaddiina ayada hagaysa kuwa cumiladaha soomaalida murtadiintaahuna waa albaabkii lagu soo gelila dhulka ummadda muslimka iyo furi loo isticmaalila leyntooda wey shacabka soomaaliyeed maxaa laga rabaa oo maanta lagu aadan waxa u horrayda nala ka rabaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuuna faray inaanu jihaadno alla wuxuu leeyahay infiruu khifaafan wa hiqaalan wajaahiduu fii sabiili illaahi biamwaalikum waanfusikum dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun jihaadka maanta waxaa nagu waajiba kor taagannahay waxaa laga rabaa sheikha ayaa laga rabaa culummada ilaahay ha ka baqeen ummadda jihaadka ku hogaansheen culummadu jihaadka safka hor ha tageen allah ka baqeen odayaasha ayaa laga rabaa iyo shuyuukhda in badan ayaad qabiil ka shaqayseen in badan ayaad ka shaqayseen soomaaliya inay isdisho in badan baad u adeegteen ummadda in gobolba gobol u goo maanta waxa weeyaan ummadda in diinteeda la difaaco sharafteeda la difaaco oo cadowga laga difaaco maanta u istaaga waajib ayay ku tawaaleen ka rabaan hooyooyinka iyo gabdhuhu in badan aan u mashxaradeen dagaal aan islaam ahayn dagaal qawmiya ama soomaali isku laynaydo ama sokeyen badan oo mashxara u qaadeen maanta waxaa laydinka rabaa inaad naftiina iyo diintiina difaacataan iyo cardigiinna islaamnimada inaad kor yeeshaan dhallinyaradii islay jirto soomaaliyeed oo qabiilqabiilka la ysugu diray oo layska horkeenay maanta waxa la biraynahaya oo qoortooda la goynahaya oo cadowgu saarata u gelayaa waa hooyooyinkiin iyo walaaladiin iyo ummaddii muslimka aheed iyo shacabkii islaamka lagu soo duula wey maanta waxaad xaq u leedihiinoo waajib idinku ah wixii aad soo gasheen oo dunuubaha ama dhiig muslimaad daadeen maanta inaad ku beddeshaan ood ilaahay u toobad keentaan ood gaalada laydaan ood ilaahay subxaana wa tacaala weydiisataan dulmigiin idin kaga dhaqo laynta gaalada ilahay inuu jannada idinku geeya tabaaraka wa tacaala kulligeen dagaalku waajib ayuu nagu yahay bilaahi calaykum ma waxa ka jira xamar baanu fiirsannaa bilaahi calaykum ummadda muslimkaa hosaan loo gelahayaan fiirsannaa laa wallaahi ma fiirsanayno dadka soomaaliyeed ee qurbaha jooga ee dibadda ku nool wallaahi inaysan idinka saaraynin maalinba meelna ku shirtaan maalinba waddan khaarijina ku shirtaan soomaalida wax loo qabanahaya dib u heshiisiin baa been iyo kadib waxaas ummadda taankigu marahayo guryahoodu jiirahayo wallaahi inayna af ku badbaadinaynin laakiin waxaa laydinka rabaa kulligiin silaaxa qaadataan inaad maalka bixidaan ood afka ka hadashaan oo cadaad ka sheekaysaan jihaadku maya kaga harayo jihaadku waa farducayn qofna kaga hari maayo gaaladii cumqigeeda aad degantihiin ayagii aad la dhaqan noqoteen ayagii aad hunguri ka sugaysaan wadankii iyo ummaddii muslimkaadna waa la baabiinaya dhulkiinni kuwa gobollada jooga ee la baxay somalilan iyo puntland iyo waxa weeyaan jihaadka maanta xamar ka socdaa farducayn idinku yimi taangiga maanta joogaa muqdisho marax ayaa shaki yar kama qaba anugu berri u boosaaso tegi doona saa dambena hargeysa tegi doona sababta ummadda waxaa loola diriraya waxa weeyaan waa diin qabiilna loola dagaalami mahayo waxaa loo baabinaya waa inay ummad islaama tahay kenya lagu duuli lahaya uganda iyo etoobiya lagu duulaa limaadaa lagu soo duulaya soomaaliya dadka muslimkaa ee ku nool kenya iyo etoobiya iyo waddamada jaarka ah dhammaan waxaa laga rabaa inay ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa u nusreeyaan soomaaliya etoobiya dagaal soo jireen oo ka soo dhexeeyey soomaaliya etoobiya maanta waxaa isku haystaan oo lagu soo duulay waa islaamnimada ayaa lagu soo duulay wax kale layskuma haysto shacabka dhammaantiin waxaan leeyahay qof kastow qoriga qaado qof kastow birta qaado qof kastow matooreyda qaado waxa weeyaan nin kasta awoodiisu la harin nin kasta awoodiisa la harin kii bam tuuri kara kii bastoolada ridi kara kii dhagax tuuri kara ha la harinina waxa laysku haystaa waa guryihiinni iyo naftiinnii waxaa laysku haystaahu waa guryihiinnii iyo hoygii iyo naftiinni iyo wey bilaahi calaykum bal fiiriya muqdisho maanta siday u eg tahay bal siday u ekaatay magaalada muqdisho dembiga gasha dadka asxaabu tujaarta ama maal kale ilaahay ka baqa tabaaraka wa tacaala alla ka baqoo maalkiina ku bixiya jihaadka oo maalkiina ummadda ku difaaca oo maalkiina maanta fura ilaahay bedel khayr qabay kugu bedelaya wailaa haddaad taa diidaan wallaahi maalkiinna etoobiya qaadanaysa dukaamadana waa gubaysaa etoobiya maalkiina dhacaysa dukaamada idinka ilaamiga laydinku jiidaya iyadoo qoorta laydinka gooyo wejiga laydinku fiiqay imisaa laamiyada lasoo dhigo ogeydeen oo magaxyadeeda qoorta laga soo gooy hoyooyin cajisa ah oo toddobaatan jirii isdajtaa suuqa xoolaha la dhig suuqa xoolaha ayaa la daashay maydkooda dagaal ma galaan awoodeed ma laha af kama sheegaan guryahainta lagala baxaya laamiga la dhigo tumaxaa laga goy ayaguna insha allahu tacaala etoobiya iyo dadka la socdaan ayaguna waxaas wax lamida isugu hayaan amaa murtadiinta ummadda cadowga ku harqaaday oo shacabka ibaadaynahaya insha allahu tacaala ilaahay wadinka kaafinaya ummadda ummaddii ayaad dhacdeen oo guryaha ayaa doobteen oo dumarka idinka ayaa kufsaday oo gaalada idinka ayaa keenay oo waxa weeyaan wax allaale wixii naaqidul islaam ahaa oo diinta looga baxay aad la timaadeen annaguna waxaanu idin badla qaadaynaa inta naf nagu jirto biidni illaahi tacaala oo dhiiggeennu uu shaqaynahayo adinkuna waxa aad rabtaan inaysan idin hirgelin biidni illahi lmawla mana aqbali doonno haddana aqbali mayno dibna uma aqbali doonno waxaa kaloo rabaa halkaan si adag uga caddeeyo ciidanka uganda iyo etoobiya iyo ameerika waa noo sameeyey ugandha waa nugu soo duush in ciidanka ugandha uu la mid yahay midka etoobiya ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuuna leeyahay oo muslimiinta alla uu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu qaatiluu aladiina yaluunakum min alkufaari walyajiduu fiikum khilla gaalo nugu soo duushay oo saliibiyaa oo ummaddeenna ku xadgudbayda weeye ugandha ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu kaloo nafarahayaa uuna leeyahay waqaatilu lmushrikiina kaafa kamaa yuqaatiluunakum kaafa sida mushrikiintu ayagoo dhan idinla dirirayaan idinkuna iyagoo dhan la dagaalama kulli waan la dagaalamaynaa ciidamada ugandhaan laynayna saraakiishoodaan laynayna baabuurtoodan baabi'inayna kooda siyaasiga dullaasoodan dilayna biidn illahi tacaala mujaahidiintana waxaan leeyahay ahdaaftiinna koobaad ha ka mid noqdeen ugandhaysu kuwa kaloo imaanayo hadda la soo wado burundi iyo afrikaanka kalena biidni illaahi tacaala qaanadaasi gelahayaan waxaan rabaa kelimadda u dambeeya inaan idhaahdo dadka mujaahidiinta ee safka ku jira qodobka koowaad walaalayaal waxaad naftaydii tiina buu dardaarmahayaa alle subxaanahu wa tacaala cabsidiisa inaannu kaalmaysanno camalkeenna alla inaannu u khaalis yeelno alle tabaaraka wa tacaalaana inaan war hor sheegno waxaan qabanayno waxaan kaloo idinkula dardaarmahayaa asabru waalmusaabara inaannu sabarno cadowgaan la samirtanno ilaahay wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون sida gaaladu ay u dhabar adeega u sabrayaan laba jibaarka waa inaan u sabarnaa waxaana la ka rabaa inaannu is-ateecno mujaahidiintu inay kala dambeeyaan dagaalka qorshihii loo dejiyey in lagu wado khudada hadba soo baxda waa in la raacaa oon qof kastaa sida la muuqata u soconin hadafkeennu waa inuu noqdo aanu dagaalaman waa inuu ahaadaa waa inuu noqdaa litakuuna kalimatullaahi alculyaa nabiga calayh isalaatu wasalaam waa la weydiiyey waxaa la yidhi nin caraabi ayaa wuxuu yidhi nabiga ilaahayow nin wuxuu u dagaalamahayaa inuu maal helo nin wuxuu u dagaalamahayaa casabiyo nin wuxuu u dagaalamahayaa ha lagu ogaado magacaaga waxaan ha noqdo yaa jihaad fii sabiililah nabigu wuxuu yidhi alayh salatu wasalaam man qaatala litakuuna kalimatullaahi alculyaa fahuwa fii sabiili waxaan u dagaalamaynaa intaas keliya ha noqoto waxaad ogaataan jihaadku inuu farducan yahay oo ahlucilmigu muslimiintu ijmac ku yihiin taaka dhulka ka mida muslimiinta haddii la qabsado jihaadku inuu farducan yahay sida salaada iyo soonkaoo kale uu yahay bal maanta waxa weeyaan soonka iyo salaada hadduusan ka horaynin jihaadku kama dambeeyo shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu leeyahay alcaduwu saa'il alladii yufsidu addiina waaddunya laa a awjab bacda aliimaani min dafci cadowga saa'ilka ummadda ku soo oo naf iyo diin baabiinaya oo fasahaadinahaya wax ka waajibsan bacda laa ilaaha ila allah maxamadu rasulla ma jirto walaalayaal waxaa laydinka rabaa gaaladu inaysan naxariis idin arkin waa inaad madaxyadooda gurtaan siay muslimiinta madaxyadooda u gurhayaan caruurteenni iyo dumarkeenni iyo hooyooyinkanay laayeen ayagana waa in kuwdala laayaan muqdishoay ku laayeen iyo soomaaliya gudaheeda waa in adisababa lagu laaya oo sida xamaroo kale laga dhiga ayadana ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق مدحيدا وين لغا غويا مال كسا وين جرى فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان وعلى ذكر يا إخوتي في الله ولا ليال إلهي وحول الله تبارك وتعالى ونليه faqtuluu lmushrikiina xaytu wajadtumuuhum wakhuduuhum waxsuruuhum waqcuduu lahum kula marsad jid kasta u fadhiista laga soo bilaabo doolow ilaa iyo muqdisho waa in waddo kasta la fadhiisto jid kasta waa in la fadhiistaa meeshii la arkana waa in lagu dilaa ilaahay wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala qaatiluuhum yucadibuhum allahu biaydiikum wayukhzihim wayansurkum calayhim wayashfi suduura qowmi muminiin wayudhib hayda quluubihim wayatuubu allahu calaa man yashaa ilaahay tabaaraka wa tacala bal u firsada wuxuu leeyahy qaatiluuhum yucadibuhum allahu biaydiikum wayukhzihim war la dagaalama ilaahay tabaaraka wa tacaala gacmihiinuu ku cadaabahaya wayuqzihim wuu ku hoojinhaya wayansurukum calayhim allana wuu idin gargaaraya tabaaraka wa tacaala wayashfi suduura qowmi muminiin dadka muminiinta oo derbiyada daadsan guryada laga qaxiyana ilaahay quluubtoodu ku shafaynaya waa ku farxayaan la dagaalama gaalada gaalada la dagaalama annagee gaala wax arxama dhex yaalla ma jirto buush ayaa caddeeyey oo amaama naas ka caddeeyey imaa macanaa wa imaa didanaa imaa inaan raacno diintooda galno imaa inaan ka soo horjeesanno iska qari mayno gaalada siyaasad iyo maslaxad la geli mayno wixii dariiqa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku toosan oo mustaqiima ah, waxaan ahayno cidna ka yeeli mayno ikhwati alacizaa gaalada ha la laayo kuwa xuquuqulisaanka su sheegaya beenaalayaasha ha la laayo war ummadday khayaanahayaan war waxa weeyaan dadka ayagaa dabargoynahaya waa jawaasiis hoobiyuhu meeshuu ku dhacahayo kuwa sheeganaya ummaddeena waxu tarayana soo sahmiya isku mid gaalada hayay noqdeen waxaan kaloo intaas idin kugu darahaya walaalayaal raayadiinnu ha caddaato waadix noqoto jihaadkiinnu yuusa qowmiyad noqon jihaadkiinnu yuusan noqonin qabiil yuusan noqonin jihaadkiinnu magac iyo urur loo dirra midna yuusan noqonin jihaadkeenna waxa weeyaan waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilaah halkaasuu ku egaya jihaadka nawi ilaa diinta adduunka shirki laga waayo iyo wax alle dariiqiisa ka soo horjeeda jihaadku wuu soconaya nabigana wuxuu yidhi alayh salaatusalaam aljihaadu maadin ilaa qiyaami saaca intaas jihaadku wuu soconaya ku dadaala salaamatu raaya markaad xabadda ridaysaan allahu akbar ku rida markaad waardiyaha haydaan ama shaqada haydaan kulli dikriga ilaahay ku haya tabaaraka wa tacaala ilaahayna u run sheega ilaahay tabaaraka wa tacaala haddaan u runsheegno alla wuu noo runsheegaya ilaahay wuxuu u gargaaraya oo nasriga siinaya mu'miniinta dhabkaa alla wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala wa kaana xaqan calayna nasru lmu'miniin wallahi akhwatii fillaah tira badi inaanna ku helaynin tira badi inaanna ku guulaysanaynin oo hubka inaanna qaanina lagu guulaysanaynin oo in waxa weyaan caalamka iyo siyaasadiisa lala socminana ah lagu guulaysanayn waxaa lagu guulaysanahaya waxa weyaan asidqu maca allah ilaahay tabaaraka wa tacala aan u rur sheegno waxaan u dagaalamaynaa hunay caddaadaan waxaan rabaa kale inaan u iclaanshayadana walaalaha muslimiinta ee mujaahidiinta caalamkao dhan ku nool walaalayaal soomaaliya albaabadeedu waa furan yihiin saliibiya ku duushay sida ciraaq iyo afghanistaan iyo falastiin loogu soo duulaa loogu soo duulay kulli waxay idinka sugahayaan inaad safkooda istaagtaan soomaaliya qabiil male qowmiyaduna male waa dhul islaama ummadda la baabiinaya waa ummad muslima waxaa loo laynahaya waa laa ilaaha illa allah moxamedun rasuululah walidaalika waa furan yihiin albaabada soomaaliya sida gaalada isku soo bahaysatay waxaanu annaguna rajaynaynaa biidni illahi tacaala muslimiinta inay isku bahaystaan soomaliya ka jihaadaan warkaya intaasaan kusoo gaabinahayaa waakhiru dacwaana an alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin subxaanaka allahuma bihamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk وكل يهود ولكن إسلامنا لا يهود تهون الحياة وكل يهود وكل يهود ولكن إسلامنا